bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu w salama wbaaraka calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ismu ishaara bidali mufradin mudakarin ashir bidii wadihti taa cala lunha ktasir wadaani taani lilmuhana almurtafic wa fii siwaahu dayni tayni idkur tuutic wa biulaa ashir lijamcin mutlaqa waalmaddu wlaa walada lbucdi intiqaa bilkaafi xarfan duuna laamin ow macah wallaamu in qadamtahaa mumtanica wa bihunaa aw haahunaa ashir ilaa dani lmakaani wa bihi lkaafasila fi lbucdi ow bihamma fuhowhanna ow bihunaalika ntiqan ow hinna ismu lishaarati hada maxaluh ashir ishaar bidaa lafdiga daa ee waxaad ku ishaartaa limufradin ilaa mufradin mufrad ku ishaar mufradka oo mudakarin mudakara waqtasir gaabso calal unthaa haweenaydana bidii iyo wadii iyo watih iyo wataa ugu gaabso halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka macaariftii ayaan ku soo jirnay ismul macaarifta derajada saddexaad ayuu ku jiraa sida jumhuuru naxwiyiin ay wataan damiir iyo calam ayaa ka macrifo badan labadaa waa ka soo baxnay ismu lishaarati muusan tacriifinin musanif afraaddii ayuu tiriyey in la tacriifiya haddii la doono ismuulishaara maa wudica limushaarin ilayhi xisan bilbanabil asaabici wa naxwihi baa la yidhaahdaa wax la ishaarayoo farta lagu taagayo oo welibana muuqda gacantana lagu ishaarayo ama gacan wax lamid ee ah lagu ishaarayo magaca loo dejiyaa ismuulishaara la yidhaahdaa shay farta lagu taagayo isla markaana muuqda magaca loo dejiyey ayaa ismul ishaara la yidhaahdaa haddaba midaan muuqanin in la ishaaro ama wax macquula in la ishaaraa min baabi alisticaarati buu noqonayaa waa isticaara musaraxoo tabiciya ama asliya laysugu khilaafsan yahay ee wax muuqdoo la arkayo faraha lagu taagaya in la ishaaro ayaa asal ahayd loona dejiyey ismiga ismulishaaraha alfaad buu leeyahay musanifka ismulishaaraha laba qeyb ayuu u qaybiyey ama laba baab ayuu uga hadlay ishaaradan ismiga la ishaaraya maceeda darafnimo in loo qastayo iyo inaan loo qastaynin labadaa ayuu u qaybiyey darafnimo haddii loo qastayo wuu keeni doonaa wabihunaa u haahunaa ashir ilaa daanilmakaani buu soo wadaa darafnimo haddii aan loo qastaynin darafnimada waxaa loo jeedaa makaan ayaad ishaarihays makaanka laftiina kuma wadide wax ku dhex jira weeye makaanka waxaad ishaarayso kaasi alfaadda lagu ishaarayo wuu keeni doonaa darafnimo haddii aadan u qasdaynin walow waxaad ishaari makaanba ha ahaado haddii uu doone darafnimo haddaadan u qasdaynin alfaaddii lagu ishaari lahaa ayuu soo hormariyey inta badan uu sheegay bacdina wuu ka tegey ismul ishaaraha aan darafka ahayn dabada haddii laga maro sagaal iyo toban lafdi buu noqonayaa haddii shuduudaadka iyo naadirka dabada laga marana afar iyo labaatan lafdi buu noqonayaa waayahay sagaal iyo toban sida uu ku noqonayo mufradka mudakarka ah shan lafdi buu leeyahay mufradada mu'anahadana toban lafdi bay leedahay shan iyo toban bay isla noqdeen taniyada mudakarka hal lafdi buu leeyahay taniyada mu'anaskana hal lafdi bay leedahay toddoba iyo toban weeye jamaca mudakar iyo mu'anas midkuu doonaaba ha noqdee laba lafdi buu leeyahay in la mado inaan la madin sagaaliyo tobanka lafdi wey mufradka mudakarka ah shan lafdi buu leeyahay shantaa lafdi musanifka hal lafdi buu ka sheegay daa waxaad ku dari daai daaihi daauhu aalika afarta ayaad ku dari daai daai daaihi daauhu aalika nadmi ayaa lagu jamciyaa ashir limufradin mudakarin bidaadaa'i wadaa'ihi wadaa'uhu kada wa ashiranna aalika ilayhi takun muwaafiqan lisiiba weyhi ashir limufradin mudakarin mufrad mudakare waxaad ku ishaartaa bidaa daai iyo wadaa'ihi iyo wadaa'uhuna kadaa iyaguna waa lamid wa ashiranna waxaad kalood ku ishaartaa aalika kaa takuun waxaad ahaani muwaafiqan mid waafaqaya lisiiba weyhi siiba weyhi oo imaamunaxwiyiin aad waafaqi haddii aad siday yeesho aalika aada keli ayaa waxay tahay ismulishaara hamzada madan ayaa ismulishaara ah laamta iyo kaafta xarfu bucdin uu soo wado weeye musanifka waayahay oo aada ismulishaara waxaa nadmi ah haada uhu daftaru khayru daftarin fii yaddi qarmin maajidin musadarin haada uhu daftaru daftarkani khayru daftarin daftarkan ugu fiican weeye fii yaddi qarmin maajidin musadari ee haadaa uhu haadaa u daaudii weeyaane gar oo haa tambiih uu ka hormariyey mufradka mudakarkaee shantaa lafdi buu leeyahay mufradada mu'anafadana toban lafdi bay leedahay shan ka mid ee daal ayaa lagu bilaabaa shanna ta dihi dihi daatu shantaasi daal ayaa lagu bilaaba shannata ayaa lagu bilaabaa tii tihi tihi tihi taa toban lafdi bay noqonayaan taniyadana musanifkaa soo wadaa iyo jamaca waka ashiri ishaar bidaa lafdiga daa'e waxaad ku ishaartaa limufradin ilaa mufradin mufrad ku ishaar mufradka oo mudakarin mudakara wadii waqtasir gaabso bidii iyo wadih iyo watii iyo wataa mufradada mu'anasada ah toban lafdi bay lahayd afar lafdi buu sheegay lixna wuu ka tegey mufradka mudakarka shan lafdi buu lahaa hal lafdi buu sheegay afarna wuu ka tegey iqtasir gaabso bidii iyo wadih iyo watii iyo wataana cala alunhaa haweenayda ugu gaabso wadaani iyo wataani lilmuhannaa muhannay u sugnaadeen muhannihii almurtafici rafcoomaye wadkur sheeg dayni iyo watayni sheeg fii siwaahu murtafica waxa ka soo haray tudiic rabad adiici haddaad sida yeeshay yacnii wuxuu leeyahay taniyada mudakarka adaani buu xaalatu rafca leeyahay xaalatu nasbe iyo xaalatuljarna dayni weeye taniyada mu'anadka taani xaalatu rafca weeye xaalatu nasbe iyo xaalatuljarna tayni waa yahay oo taniyada mudakarka hal lafdi buu leeyahay daani iyo dayni oo xaalatu rafca iyo xaalatu nasbe xaalatuuljar kala ah taniyada mu'annaskana hal lafdi buu leeyahay oo taani ama tayni waa yahay waxaa isweydiina ismul ishaare mabni weeye sidaan ognahay hadduu mabni yahay muhanna shuruud buu lahaa toddoba shardi baan usoo marnay baabutaniya markii aan soo maraynay toddobadaa shardi nadmi ayaan ku jamcinnay shardulmuhanaa an yakuuna mucrabni baa sharti ahayd ismiga la taniyeynayaa mucrab waa inuu yahay ismi mabniya in la taniyeeyaa ma bannaano heedaani iyo taani sidee loo taniyeeye waxaa la mid ah ismi mawsuul oo soo socda oo baabkan baabka ku xiga ah taniyada mudakarka alladaani buu u sheegi doonaa taniyada mu'anaskana allataani qaabkee loo taniyeeye labadaasi ilaa mufradka mabni buu ahaaye laba madhab ayaa la isugu khilaafsan yahay madhabka raajixa waa in la yidhaahdaa lafdigani muhanna ma aha ee mushaakalatu lilmuhannaa wax la yidhaahdo weye muanaa loo ekaysiiyey si looga sooco mufradka iyo jamaca wax la ishaaraya inuusan mufrad ahayn jamacna ahayn si la isu tusiyo ayaa daani iyo taani loogu keenay muanana ma ahee waa mushaakalatu lilmuhannaa ismulishaara mabni weeye ariiqaasaa raajixa ariiqa labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo waa muhanna caadi ah oo ismigani marka la taniyeynaye taniyada min khawaasi alasmaa bay ka mid tahay ismiga marka la binaynayana waxaan soo sheegnay lishabahihi bilxarfi shabahan qawiyan ayaa shardi ahay alismu minhu mucrabun wa mabnii lishabahin min alxuruufi mudnin waa kiya shabah oo xuruufta u dhowaynayo ismiga waa inuu xaraf shabahaa marka la binaynayo shabah xarafka u dhowaynayana wuxuu u jeeday shabah mucaarida min khawaasi alasmaa aan lagu caaridin waa inuu yahay daani iyo taani xaraf bay shabbahayeen xagga macnahay ka shabbahaya isbulushaare xaraf buu shabbahayey xagga macnuhu ka shabbahayay shabax xoog badan ayuu ahaa laakiin mucaarada maanta lagu sameeyey taniyadani min khawaasil asbaab ay kamid tahay mar haddii la taniyeeyey shabihii baa daciifay oo ismigii mucrab buu noqday qorana wadadaaswadadii hore mabninimada in loo daayo ayaa xoog badan owjuh ay ku xoog badan tahayna way jiraan insha allahu tacaala marar kale yaan tawdiixin doonnaa waaya wadaani iyo wataani labadaa lafdi lilmuhannaa muhanay u sugnaadeen muhanihii almurtafici rafcoomayey wadkur sheeg dayni iyo wataynina sheeg fii siwaahu murtafica waxa ka soo haray u sheeg oo markuusan rafcoomayninee nasboomayo ama jarmayo dayni iyo tayni u sheeg tudiic carabtaad adeeci haddaad sida yeesho yacnii madhabkii carabta iyo luqadii carabka taas sida ah وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البعد انتقاء بالكاف حرفا دون اللام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة wa ashir ishaar biulaa lafdiga ulaae waxaad ku ishaartaa lijamcin ilaa jamcin jamca ku ishaar mutlaqan xaal uu yahay jamca mid la itlaaqay walmadu in la madaasay owlaa habboon wadiqan hadal la dalbucdi fogaanshaha waqtigii bilkaafi kaaf ku hadal xarfan xaal uu xaraf yahay duuna laamin laam la'aanteeda xaal uu yahay aw macahu maca laamin laamiceeda xaal uu yahay wallaamu laam in qadamta haddii aad hormariso haa lafdiga haa ah mumtanicatun laamta mid mancoon weeye waxaan soo sheegnay mufradka mudakarkaa mufradada mu'anafadaa taniyadooda ismulishaaraha loo isticmaalo jamaca ismulishaaraha loo isticmaalo ayuu halka ku sheegayaa jamaca mudakar iyo mu'anas midkuu doonaaba ha noqdee jamaca way wada leeyihiin kalama laha ismulishaaro mar haddii la joogo jamaca mudakarka iyo jamaca mu'anaska isku lafdi baa lagu ishaara lafdigaa lagu ishaarayaana tamiimiyiin iyo xijaaziyiin ayaa iskhilaafsan xijaaziyiinoo luqadooda qur'aanka uu ku soo degay ulaa'i bay yidhaahdaanoo hamsay u dambaysiiyaan walmaddu owlaada sidaa ayuu u wadaa ulaa'i oo hamse ay u dambaysay isticmaalaan tamiimiyiinna hamsada ay ka gooyaanoo ulaa bay yidhaahdaan ulaa iyo ulaa'i labadaa lafdi ayaa jamaca loo isticmaalaa labadaa lafdina mufradmudakar iyo mu'anaf way wada leeyihiin kalama laha waayahay intaa markuu sheegay kadib ismul ishaarihii aan darafka ahayn tiradiisii wuu dhammaystiray intuu sheegi lahaa isagu sagaaliyo toban lafdi bay ahaayeen qaar buu sheegay qaarna wuu ka tegay wuxuu u gudbay ismul ishaaraha isticmaalaad uu leeyahay isticmaalaadka uu leeyahay waxaa ka mid ah ismulishaar oo dhan waxaa bannaan haa tambiih in laga hormariyo haa waa ha iyo alif isku reeban ha keli maaha haa u tambiihi haddii aa tiro khalad bay noqoni waa ha iyo alif isku reeban haa tambiih wey haa tambiih in laga hormariyaa bannaanoo haadaa iyo haadihii iyo haa ulaa'i in la yidhaahdaa bannaan haddii aad doontana waa ka daayni karta haadan maxay tari tambiih weeye oo mukhaaabka lala hadlayaa baraarujinaya waxoogaa aad soo toosini oo hadalkaada si uu si fiican ugu dhagaysto ayaa tambihda aad uga hormarin waayahay waxaa jira ismulishaare marka la isticmaalayo saddex qof meesha waa inay joogaan waa laasim qof mutakallim weeye waa kan hadlayo qofna waa kan la ishaarayo farta lagu taagayo qofna waa kan wax la tusayo wuxuu ah wax loo sheegayo oo mukhaaabka ee hadalka lala hayo mutakalim iyo mukhaaab iyo mushaarun ilayhi saddexdaa qayb waa inay joogto waayahay mushaarun ilayhi kan la ishaarayo laba derajo ayuu leeyahay laba derajo mid unbuu leeyahay mushaarun ilayhi laba derajo mid unbuu leeyahay labadaa derajo waxa weeyaan qurba iyo bucuda inuu dhow yahay inuu fog yahay labadaa wax ka dhexeeya ma male waxaanaad ishaari wuu dhow yahay ama wuu fog yahay marka aan leenahay laba derajuu leeyahay oo wuu dhow yahay ama wuu fog yahay waxa aan ka hadlaynaa waa bilmakaan ama bilmakaanati wuu dhow yahay xagga makaanka iyo meesha uu ku sugan yahay ayaa dhow ama makaanadiisa iyo sharaftiisaa kuu dhow oo aa isu dhowdihiin xagga sharaf iyo qiimo ahaan bucdigana sidoo kale wuu kaa fog yahay bilmakaan buu kaaga fog yahay oo meel foog ayuu ku sugan yahay ama bilmakaanati sharafta ayuu kaaga fog yahay oo aad buu kaaga sarreeya oo aad buu kaaga sharaf badan yahay waxaa la mid yahay hadduu aad kaaga sharaf hooseeyana waa la mid oo adaa aad uga sarreeya haddaba shayga aad ishaari hadduu dhow yahay mushaaru ileyhiga hadduu dhow yahay ismul ishaara alfaadii haddeer aan soo sheegnay ayaad ku ishaari marka aad ku ishaarina haa tambiihaad ka hormarini ama waad ka daayini jaaza wa jaaza gadaalla waxba kala xidhiirin mayse oo waxaad leedahay daa kan dhow dii islaantan dhow haa ka hormari haa haadaa kan dhow haa haadii islaantan dhow waa yahay hadduu fog yahay waxa la ishaarayo fogidaasi xagga makaankuu ku fog yahay ama xagga darajaduu ku fog yahay ismulishaaraha gadaal waxaad ka raacini kaaf oo daaka baad leedahay daaka kaafug buu noqoni ama kaaf iyo laam ayaad isugu dari oo kaafka iyo ismul ishaaraha dhexdooda laam kasrisan aad dhigi daalika waa yahay waxaad ishaari hadduu fog yahay kaaf ayaad ismul ishaaraha gadaal ka raacini ama kaaf iyo laam ayaad gadaal ka wada raacini kaafta iyo laamta meel walba iyo ismul ishaarihii sagaal iyo tobankii aan soo sheegnay ma wada gelayaan kaafta waxay ka mancoon tahay sagaal mawdic sagaal ismul ishaara kaaf si kastaa hadduu u fog yahay kaaf lama gelin karo sagaalkaasi tobankii mufradada mu'anasada ay lahayd toban mufrada mu'anasa ay lahayd aan soo tirin toddobay ka mancoon tahay kaaf oon kaaf la gelin karin saddex keliyaa kaafta laga gelin kara dii kaaf waa la gelin kara tii iyo taana waa la gelin kara saddexdaa keliyaa la gelin karaya saddexdaa wixii aan ahayn dih iyo dihi iyo dihi iyo daatu iyo tih iyo tihi iyo taa laga gelin karo loomana dhowayni karo waayahay waa toddoba mufradka mudakarka ah shan lafdi baan u sheegnay daaihi iyo daauhu labadaa lama gelin karo kaaf ee toddobadii hore labadan u gee sagaal sagaalkaa si kasta hadday u fog yihiin kaafulbucdi lama gelin karo laamtaa kuu timid mawaadic waxaa jira laamta ay ka mancoon tahay laba iyo toban mawdic bay laamta ka mancoon tahay laba iyo tobankaa mawdic toddobadii sagaalkii kaafta ay ka mancooneed way ka mancoon tahay oo lama gelin karo laam waayahay saddex mawdicoo kalena way ka mancoon tahay saddexdaa mutamimkaabaan ku soo marray wax kastoo haa tambiih isbulishaare kastoo haa tambiih laga hormariyo laam lama gelin karo waa kow jamaca qolada madaana laam lama gelin karo oo ulaa'i xaalatulbucdiga kaafun baa la gelin karaa ulaa'ika laam lama gelin karo waa labo taniyada labadeedii qayb mudakar iyo mu'anas midkay doontaaba ha noqotee laam lama gelin karo saddexdaa qole iyo sagaalkii hore isku dar laba iyo tobankaana laamta ayaa ka mancoon oo laam lama gelin karo kaaftan ismiga gadaal laga raacinayo ismulishaaraha xaalatulbucdiga kaaftaasi horta waa xaraf xaraf inay tahayna biijmaaci naxwiyiin naxwiyiinta waa isku waafaqsanya wax khilaafi kababa joogo waayo kaafka hadduu ismi noqdo damiir buu noqon lahaa damiirna caamilkiisa waxaan ahayn kuma dabadhigo damiir caamilkii waxaan ahayn kuma dabadhigi karayo oo mutasil uma noqon karayo haddii ismi weeye la yidhahdo waxay ahaan lahayd ismul ishaaraha waa mudaaf in la yidhaahdo kaaftana mudaafu ilayhi ismul ishaarana weligii lama idaafeeyo mar haddii aan la idaafaynaynin kaafta xaraf weeye xaraf ha ahaatee saddex isticmaal bay leedahay kaaftaasi in la gedgediyo sida mutamimka aan ku soo marnay oo qofkan mukhaadabkeed wax uu sheegi sida uu yahay aad eegto oo hadduu mufrad mudakar yahayna daaka mufrada mu'anasa haddii ay tahayna daaki tasniyadoodii haddii ay yihiinna daakuma jamac mudakar ee daakum jamac mu'anas ee daakunna inaad sidaa u gedgediso iyo ma ahee kaa fadxisan inaad u laasimto cidda aad wax tusi wuxuu doonaaba ha noqdo mufrad mudakara mu'anas tasniya jamac waxay doonaan ha noqdaan daaka inaad iska tiraahdo ood weligaaba kaafkaas fadxisan aadan ka bedelin waa isticmaal labaad isticmaal saddexaad mufradada mu'anasada ah kaaf kasrisan inaad u geliso yacni waa isla ruuxa aad la hadli ood wax tusi mufrada mu'anasa haddii ay tahay daaki inaad tidhada kaaf kasrisan aad geliso inta kalena kaa fadxisan aad u dayso saddexdaa isticmaal bay leedahay waxaana ugu badan kaafta in la gedgediyo hadba qofka aad wax u sheegi sida uu yahay aad waafajiso waayahay kaaftaasi waa xaraf kaaf xaraf ah kelimana gadaal ka gasho afar mawdic ayaa lagu yaqaanaa carabiyada mawaadic kaleoo shaadshaadaa jira laakiin qiyaas ahaan afar mawdic bay gashaa kaaf xaraf ah kelimadana dabayaaqada ka geli hor hadday ka gelida kaafuljar bay noqoni ee gadaal marka ay kelimada ka geli afar xarafna ay tahay afar mawdic ayaa lagu yaqaanaa ismulishaarahan mid weeye ka labaad ismulficliga qaar haa lafdiga haa oo ismulficli ah oo haaka haaki haakumaa kaaftaasi waa xaraf sida waxaana loola dhaqmayaa kaaf ismiyoo kale waayahay haaka xuruufal jarri soo wada waa mawdic labaad mawdic saddexaad ee kaafta la geliyo lafdiga ara'ayta oo bimacnaa akhbir ah ara'ayta oo macnaheeda akhbir u yahay kaaf in gadaal laga geliyaa la yaqaan haddii la doono wey oo ara'aytaka haada aladii karamta calaya la yidhaahdo ara'ayta ta'da waa faacil mujaradatun lilfaaciliyati faacilnimay mujarad u tahay khidaab ma tusayso kaafka xaraf weeye khidaab buu tusin waa waa kaaf xarafa isla markaana ara'ayto bimacnaa akhbir gadaal laga geliya mawaadicdaas ayaa kaafta gadaal laga geliyaa kaafta xarafka ah waa yahay haatanbiihan anire ismulishaaraha waa laga hormarinaya haada ma bannaantahay haatanbiiha iyo ismulishaaraha in la kala fasliyo in la kala dhexgala ma dhici kartaa laa yajuuz ilaa fii mawdicayni qiyaasa laba mawdic ayaa qiyaas ahaan loo ogol yahay labadaa mawdic wixii aan ahayn in la kala fasliyaa waa naadir bay noqoni ismulishaaraha iyo haada ya kee aha haa kaafta miya iyo mafcuulu bihiga damiirka munfasilka ee mafcuulu bihiga iyaaka kaafkaasi waa annagii lahayn iyaadaa mafcuulu bihi ah kaaftana xarfu khitaabin weeye afartaa mawdic weeye waa yahay waxaa yimi haa iyo ismulishaaraha in la kala fasliyaa ma bannaan tahay laba mawdicaa la ogol yahay labadaa mawdic wixii aanu ahayna samaac iyo naadir buu noqonaya labadaa mawdic waxaa weeye ismul iyo haa damiir mubtadae haddii lagu kala fasliyo damiir mubtada haddii lagu kala fasliyo jaais wey weliba iyadoo ay fiican tahay haa tambiih mar labaad in la soo celiyo inaan la soo celinina waa dhici kara oo la yidhaahdo haa antum ulaa'i oo haadii iyo ulaa'idii waxaa kala fasliya antum oo mubtadaa haa antum ulaa'i sidaa la yidhahdo waa dhici karta waxaa kaloo lagu kala faslin karaa kaaf xarfuljar ah oo meeshii aad dhihi lahayd ka haada inaad haada hormariso daada iyo kaafkana aad isgeliso haadana horay ay jirto iyadana waa bannaan tahay oo haakadaa la yidhaahdo haakadaa carshu oo kale labadaa arrimood in lagu kala fasliyaa caadi weeye labadaa waxaan ahayn in lagu kala fasliyo samaac bay noqoni haa ina dii cidratu ilaa takun nafacat fa ina saaxibahaa qataaha fi lbaladi waa annagii mucallaqadii naabiqe ku soo marnay dhammaadkeeda haa inna haadii iyo dii ayaa wuxuu ku kala fasliyey ina ha ina dii cidratun tani cudurdaar weeye waayahay naadir iyo samac weeye arrinkaasi qiyaas ma aha wabiulaa <clears throat> wa ashir ishaar biulaa lafdiga ulaa ee waxaad ku ishaartaa lijamcin ilaa jamcin jamac mutlaqan xaaluu yahay mid la idlaaqay mutlaqan wuxuu u jeedaa mudakar iyo mu'anas midkuu doonaaha u sugnaado walmaddu in la mado ulaa'i la yidhaahdo ayaana owlaa habboon naxwiyiinta iyo sarfiyiinta mabniga iyo afcaasha mad uma yaqaanaan yacnii haddii loo dambaysiyo mad ma yidhaahdaan mamduud ma yidhaahdaan mamduud ismiga mucrabka oo keliyay u yaqaanaan haddaba haa ulaa'i ama ulaa'iyo hamse ay u dambayso mad inuu ku sheegaa xag luqa ayaa loo isticmaalaa ee quraacdana way isticmaalaan isticmaalkaasuu iska raacaya amaa naxwiyiinta uma yaqaanaan ismi mabni ah in mad iyo qasri iyo lagu sheego baabmaqsuur walmamduud waabaan u tegi doonaa insha allahu tacaala walmaddu in la madaa owlaa habboon waladal bucdi wantiqan ku hadal ladal bucdi fogaanshaha agtii bilkaafi kaaf ku hadal xarfan xaaluu xaraf yahay daaka dheh duuna laamin laam la'aanteeda xaal u yahay ow macahu maca laamin laam xaal u yahay daalika wallaamu laam in qadamta haddii aad hormariso haa haa haddii aad hormariso mumtanicatun laamta mid mancun wey wbihunaa w haahunaa ashir ilaa daali lmakaani fasila fi lbucdi ow bihama fawhanna ow bihunaalika ntiqan ow hinna ashir ishaar ilaa daali makaan dhow waxaad ku ishaartaa bihunaa ow haahunaa wasilan la xidhiidhi alkaafa kaaf bihi hunaagii la xidhiidhi filbucdi xaalatulbucdiga ow fuh ama ku hadal bithamma ama ku hadal ow hannaa ku hadal aw intiqan hadal bihunaalika ow hinna halkanna isbul ishaaraha qaybtiisii labaad ayuu sheegayaa musannifka qaybtaa labaad waxa weeyaan ishaarada maceeda haddii aad u qasdayso darafnima makaan baad ishaari haysa makaanka aad ishaarayna darafnimaad uga qasdiya dhexdiisa in lagu sugan yahay iyaad u jeeddaa mar makaan haddii aad ishaari darafnimona aad horta makaanka haddaadan darafnimo u qasdaynin asbaadii haddeen aan soo sheegna aad ku ishaari oo haada almakaanu baad leedahay wajcal lanaa haada almakaana masjidan camriitiga abyaaddiisay ka mid tahay wajcal lanaa haada almakaan haadaada waa mafcuulul awalkii jacalada darafna ma aha bihunaa ow haahunaa waxaa lagu ishaarayaa marka aad ishaarada maceeda darafnimo u qasdayso iyo makaanka in lagu dhex sugan yahay makaanka haddii uu dhow yahay hunaa ku ishaar haddii aad doonto haa tambiih ka hormari haa hunaan waa xaalatulqurbiga iyo marka uu dhow yahay makaanka haddii uu fog yahay kaaf gadaalka geli hunaaka haa tambiih horka geli kaafna gadaalka geli haa hunaaka ama kaaf iyo laab isugu dar hunaalika ama amma dheh tadoo fadxisan miimtana fadxa ay ku binaysan tahay ama hanna ama hinna Eh, makaanada fog ayaa lagu ishaaraa waayahay makaan la ishaarayo ayaa asbaada lagu ishaaraa daraf makaan ma dhici kartaa dafu zamaan in lagu ishaara haalib ma aha wayse dhici karta hunaalika tabluu kullu nafsin maa aslaf hunaalika waktigaasi ayay tabluu hubsani oo hunaalikada lagu ishaarayo waktiga qiyaamo weeye wax laga warramaye darfulwaqti in sidaa loogu isticmaalo darfuzamaanna way suurowdaa laakiin haalib ma ahay darfulmakaan ayaa u badan wa ashir ishaar ilaa daalil makaani makaan dhow waxaad ku ishaartaa bihunaa halkan weeye ow haahunaa ama haahunaa ku ishaar oo haatambiih ka hormari wasilan la xidhiidhi alkaafa kaaf waxaad la xidhiidhisaa bihi hunaadii kaaf la xidhiidhi oo hunaaka dheh filbucdi xaalatulbucdiga kaaf la xidhiidhi ow fuh ama ku hadal biamma faaha yafuhu fuh ka qaala yaquulu qul oo kale weeye fuh ku hadal biamma lafdiga amma ee ku hadal amma meeshaa fog ow hanna o hada ay fadxisan tahay nuuntana ay shidan tahay ku hadal aw intiqan hadal bihunaalika oo laam iyo kafl isugu daray hunaalika halkaa fog ow hinna oo hada la kasriyo nuuntana la shiido ku hadal wallahu aclam sal allah wasallam baaraka ala mushrikiinta